alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamedi wala ali muxamed w salama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa alcaam wuxuu sheikhu inoo sheegay adawaadka cumuumka faa'iidaynaysa ayuu inoo sheegay waxaanu tilmaamay afar wax ama afar nooc oo cumuumka faa'iideeya kow waa jamacii la macrifeeye al lagu macrifeeyey ashaana looga jeedo istiqraaqiya mid wax wada maanshaynaysa oo wada gaadhaysa almufrad almucaraf baa isaguna markaa la mida bial oo asha looga jeedo istiqraaqiya looga jeedo waxaynu tilmaannay labadii haddii markaa al lagu macrifeeyo istiqraaqiye ah ama mawsuulo ahina inay la mid tahy arrinka saddexaad wuxuu inoo sheegay alasmaa' lmubhama asmaada mubhamka ay yihiin asmaa'u shardiga iyo asmaa'u listifhaam iyo alasmaa'u almawsuula asmaada mubhamkii iyaguna waxay faa'iideyneen cumuum xoogaa sheikhu asmaada mubhamka waa yaro kala geeyo uma maa fii lafdi man ataa biha mustafhima maadaa waa dib mariyey waxaanay ka mid ahay asmaadii mubhamkaydoo xagga hore in la raaciyo inta nakirada fi siyaaqi nafyi aan la gaadhin in la sheego bay ku qurux badnayd bay culammada shuraaxda qaarkood yidhaahdeen oo in asmaada mubhamkaa la israaciyo baa fiicnayd nooca afraad waxay tahay waa nakira fii siyaaqi nafyi waxaa la mida nakira fii siyaaqi nahyi aw nakira fii siyaaqi sharti ayaa iyaguna la mida waa sharaxnay adawaadku intan kuma koobna adawaad kaleo cumuum faa'iideynaya jira oo ay ka mid tahay kulli weliba ummulbaab waxay yidhahen waa ereyga kulli kulli inay cumuum faa'iidaynaysaa yadu waaba ummulbaab baa lagu sheegay abwaabta baab walba wuxuu leeyahay asal hooyadii baabka weeye shayguna haddii la waa ummulbaab isagaaba ugu axkaam badan saas aawadee culammada qaarkood markay sheegayaan siyaqa cumuumka kulligay ku bilaabaan siyaquhu kullun aw iljamiicu waqad talalladillati alfuruucu saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya siyaqa cumuumku waa kulli iyo jamiic waqad tali aladii lati lfuruucu alladii iyo allatiina waxaa raacaya oo ku sii xiga faracyadii sida alladiina iyo alladayni iyo allaa'i iyo allaatii iyo waxa weeye erayada la midka iyo allataani marka kulli waxay faa'iidaysaa cumuum hal masalay ka reebaan haddaba kulligoo waa marka nafyigu yada baashiro marka waxay faa'iidaysaa salbulcumuum bay faa'iidaysaaye cumumu salbi ma faa'iidayso ee cumuumkaa la nafyinayaa laysa kullu cadadin zawjan tiro kastaa zawj ma aha ama tiro kastaa dhaban ma aha tiro isku buuxda oo marka laba loo qaybiyo lagu dhammayn karo ay saa ku dhammaanayso eber soo baxayo tiro kasta noocaa maaha ee qayb ka mida abaa loo jeedaa fama kullu baydaa'a bishaxma wax kastoo caadi baruur ma aha waxaa loo jeedaa baruurtu maba cadda miyaayo caddaanka iyo baruurtu shaqo iskuma leh maya waxaa laga tilmaamayaa wax kastoo cadi baruur ma ahee bacdigood baa ah walaa kullu lamaacin bidahab wax kastoo dhalaala dahab ma aha laysa kullu denbin naaqilan cani almillati bilkulliya dembi kasta ma aha mid qofka diinta ka raraya si dhammaystiran uga wada saaraya ma ahee bacdu dunuub baa sidaas ah bacdu dunuub ayaa saas ah markaasoo kale waxaa loo isticmaalaa salbulcumuum baa la yidhaahdaa laakiin haddii kale oo aanuu nafyigu yada baashirin wuxuu noqonaysaa inay cumuum faa'iidaynayso kullu shayin haalikun ilaa wajha oo caam waa yahay aljamiic baa iyaduna la mid ah waxaynu joognay suma alcumuumu ubdila dacwaahu siiqooyin kale waad sheegaan laakiin kitaabkeennu maadaama mukhtasar yahay waxaynu ku kaaftoomaynaa yacni qadarkaas baynu kaga kaaftoomayna uma alcumuumu ubtilat dacwaahu intaa dabadeed cumuumka ubtilat waa la buriyey dacwaahu sheegashadiis fil ficli ficil gudihii sheegashada lagu sheeganayo waa la buriyey bal wamaa jaraa majraahu ficiloo keliya iska daaye xataa wixii markaa majra alficli dareera ee mara isagana in lagu sheegto cumuum waa la buriyey wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa qaacido culammadu ay yidhaahdaan alafcaalu laa cumuuma lahaa afcaashu cumuum ma leh waxaana loo jeedaa afcaashii musbadka ahaydee la sugaa loo jeedaa wa ilaa afcaasha manfiga ahi ee la nafiyey inay cumuum leedahay dee waa la garanayaa saynu shalayba tilmaanay waayo ficilkii haddii la nafiyo ama ficilkii haddii nahyi galo ama ficilkii haddii shardi galo waxay ka dhigan tahay nakira fii siyaaqi nafyi aw fii siyaaqi shardi aw fii siyaaqi nahyi saasay ka dhigantahy wanaxwu laa sharibta aw in shariba wattafaquu in masdarun qad duliba saaxibulmaraaqi markuu ka hadlaayo siiqa cumuumka wuxuu odhanayaa waxaa ka mida siiqa cumuumka naxwu laa sharibtu aw in shariba wa naxwu laa sharibtu aw in sharib bimacnaa wuxuu u jeedaa ficil la nafiyey ama ficil shardigalay waxay ka mid tahay siiqii cumuumka faa'iidaynaayey wahiyo nakira fii siyaaqi sharti aw fii ayaa macnuhu u noqday wattafaquu in masdarun qad juliba waa laysku waafaqay haddii markaa masder la soo jiito in sharibtu shurban la yidhaahdo ama laa sharibtu shurban la yidhaahdo iyada waaba itifaaq inuu cumuum faa'iidaynayo oo xataa xanafiyada qaarkoodoo nakira fii siyaaqi nafyi ka hadla yacni wadici ahaan uma faa'iidaynaysee iltizaam ahaan bay u faa'iidaynaysaa suuradaa waa oggol yihiin yacni sidaa odhan jireen yacni khilaafkoodu waa iska khulfi lafdi bay yidhahdaan culammadu iyaguna xataa taa waa oggol yihiin afcaashii musbadka ahayd haddaba aan u soo noqonin cumuum ma leh oo haddii la yidhaahdo sidaasuu sameeyey cumuum laga qaadan maayo waayo ficilku si mukhtasunbuu u dhacayaa si mucayanuu u dhacayaayo si walba inuu u wada dhacaa ma dhici karto masalan xadiis waxaa ku soo arooray saxiixaynka ku yimi sallaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama daakhila alkacbati rakcatayn nebigu sala allahu aleyh wasalam kacbada gudaheeduu ku tukaday laba ragcadood min xadiisi bilaal lagama qaadanayo cumuum oo lama odhanayo labada ragcadood waxay caam ku ahaayeen faral iyo sunno mid walba oo inay labadaba u wada dhacaan dee dhici kartaa ay noqdaan faral haddana noqdaan sunne ay yumkinu haada maya ficilku wuxuu u dhacayaa si mukhtasuu u dhacayaa si mucayanuu u dhacayaayo si walba in la yidhaahdo u aqbali karo lafdi ahaan waa lagu wada xambaarayaa ma dhici karto waayo faral iyo sunne ma wada noqon karo hal mar baa ficilkani dhacay laba ragcadood baynay ahayd labadii ragcadood noocuun bay noqonayaan ama weylaha faral bay ahaayeen ama weylaha sunnay ahaayeen marka lagama deliishan karo faral iyo sunne labadaba looma deliishan karo oo xadiiska caam ku ah lama odhanayo wuu muxtamil wuu aqbali karaa laakiin caamku maaha marka alafcaalu laa cumuuma laha masalan axaadiista waxaa ku soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu safarka gudihiisa salaadaha jamciyey waxay yidhahdaan culammada jumhuurku lagama deliishanayo safarka gaaban gudihiisa nebigu sala allahu aleyh wasallam inuu jamciyey waayo safarkii wuxuu u qaybsamaa tawiil iyo qasiir mid dheer iyo mid gaaban buu labadaba leeyahay lafdigu inuu aqbali karo daraaddeed laguma wada xambaari karo lama odhan karo kii dheeraa iyo kii gaabnaa mid walba waa la qasrin karaa aduu shuraaxda qaarkood taa way ictiraadeen nowcan maa jumhuurka sidan odhanayaana waxay doonayaan madhabkoodii inay ku dhisaan ku saabsanayd marxalatayn wax ka yar ama alaaa maraaxila wixii ka yar calaa madhab alxanafiya ama laba marxalo wixii ka yar calaa ra'yi ashaaficiyati waalxanaabila lama qasrin karo marka safarkii qasiirka ahayd jumhuurku waxay leeyihin laguma qasrin karo salaaddii oo rukhasu safar waxaa lagu qaadanaya un safar dheer maadaama ay sidaas leeyihiin waxay yidhahdeen axaadiistani daliil idinkuma ahaa safarkii qasiirka ahaa inaad ku jamcisaan oo rukhaskii ku qaadataan marka shuraaxda qaarkood nowcan maa way ictiraadeen oo waxay yidhaahdeen sidan waxaa la odhan lahaa haddii hal mar ficilkani dhici lahaa laakiin maadaamuu marar fara badan dhacay oo arrin soo noqnoqday yahay dee waa aqbali karaa qaarkoodna inay kii gaabnaa ahaayeen qaarkoodna kii dheeraa ahaayeen marka masaladu baabulusuul kuma saabsanee tarjiixaadka fiqiga ee masalada laga leeyahay ku xidhan tahay waa mas'ala fiqhiya laakiin qaacidadan guud mid u khuduucaysa maaha shuraaxda qaarkoodoo madhabkoodu yahay madaahibta safarka dheer shardinaysaa ayaa sidaas iyada a ah markaa qaarkood ay tambihiyeen hadda tarjiixooda ma qabaan safarka qasiirka in lagu gaabin karo laakiin masalada in mithaalka khalal ku sugan yahay ula muuqata marka waxaa weeye ficilkii hadduu siyaalo kala duwan aqbali karo mid waxa weeye suwarkii oo dhan lagu wada xambaarayo ficilka musbadka a ma aha ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa haddii la yidhahdo nebigu sala allahu aleyh wasalam saha nabiyu sala allahu aley wasalam fasajad daliilu uma aha sahwi kasta in sujuudu sahwi lala imanayo waayo sahwiga nebiga ka dhacay sala allahu aleyh wasalam mid makhsuusuu ahaa kaasuu sujuudu sahwiga kala yimi ficilkani cumuum ma lahoo lagama qaadanayo sahwi kasta sujuudu sahwi waa lala imanaya adilo kale haddii loo hayo adilada kale ha la sheego lakiin waxaynu ka hadlana min xaysu misaal misaalla lama bashiyo marka uma daliil ahaa in sahwi kasta sujuudu sahwi ka imanayo haddii la yahay saafara faqasar cumuum kuma tusinayso safar kasta in lagu qasrinayo kuma tusinayso misaal lama bushiyo waa yahay masalan eh, afcaasha kale musbatkiina noocaasoo kaley noqonaysa haddii la yidhahdo akrama taaliban daalib buu waxa weeye sharfay ama amar lagu yidhaahdo akrim taaliban sharaf daalib akrim taaliban waa amar cumuum miyaa laga qaadanayaa ilaa awaamirtu waxay la mid tahay alafcaal almusbata sida nawaahidu ula mid tahay alafcaal almanfiya ayaa awaamirtuna waxay la mid tahay alafcaal almusbata marka itlaaq bay faa'iidaysaa daalib sharaf haddii lagugu yidhaahdo waxaa arrinkii ku rumoobayaa hal arday inaad sharafto aad ikraamiso markaa si mukhtasuu noqonaya akrama taaliban dabeedna taalib buu sharfaa la akrama taaliban ee lagama qaadanayo aalib kasta inuu sharfay wamaa jara majrahu waxaa laga tilmaamaya wixii axkaama ama qadaa ah iyaduna majra alficli bay marays sida qada nabiyu sala allahu aleyh wasalama bishufcati liljaar nebigu wuxuu xukumay jaarka in shufca u sugnaanayso qadaagu waa ficil nebiga ka dhacay sala allahu aleyh wasalam waa xukum nebiga ka dhacay marka dhacdo mucayana inuu si xukumay dee cumuum kuma tusinayso dhacduu sidaa ka xukumay ama qada biyamiinin washaahid nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu xukumay hal markhaati iyo hal dhaar ayuu wax ku xukumay bimacnaa qofku labadaa lugood inuu helay lug dhaara iyo lug markhaati ah intuu lug markhaatiya helay lug dhaarana ku kabay cumuum lagama qaadanayo in mawdic kastaba uu sidaa ku xukumay laga qaadan maayo yacnii qadaagu mar buu nebiga ka dhacay sala allahu aleyh wasalam markaasna si mukhtasu u dhacay cibaaradii nebigana sala allahu aleyh wasalam iyo lafdigii nebiga lama soo rarin raawiga saxaabiga ah baa ka xikaayooday marka waxay noqonaysaa majra alficli inay marayso cumuum ma qaadanayso ma yeelanayso cumuum ma yeelanayso waxaa la mida naha can kada nahaa rasuul lahi sala allahu alay wasalam can ilgharar nooc qarara inuu diiday ka dhalan mayso ilaaba ilaa inuu qarar oo dhan diiday waayo lafdigii nebiga lagama xikaayoon saxaabiga ayaa markaa lafdigiisii ku xikaayooday calaa kulli xaal tan dambe ishkaal baa ku jira qolyaha markaa sidan u dhigay oo ashyaada qadaaga iyo xukunka iyo amarka iyo nahyiga ku saabsanee lafdigii nebiga aan la soo rarin ee saxaabigu uga xikaayoonayo markaa lafdi lafdi isagu cindigiisa uu ku xikaayoonayo arrinkii ku cabbiraya walow lafdigu ku cabbiray lafdi cumuum faa'iidaynaya haba noqdee cumuum laga qaadan maayo waayo waxay leeyihiin alxujatu alxujjatu filmaxkiyi laa filxikaaya xujadu waxay ku sugan tahay arrinka laga xikaayoonayo laga qisoonayo ee lafdiga xikaayada kuma sugna xujadu maxkiga laga xikaayoonayay xujadu ku sugan tahay maxkigii laga xikaayoonaya wuxuu noqon karaa shay khaas ah dhacdo mucayano uu si ka xukumay ayay noqon kartaa maadaamay sidaas tahay inay mar walba sidaa tahay kuma tusinayso siday u dhigayaan culammadaas ah, mas'aladan sheegay waa saas laakiin qowlkaas waxaa saxiixa inshaa allah ashyaada qadaaga ku saabsan ama nahiyada ama amarada ama qadaaga in waxa weeye xujo inay noqonayso caamnimo loo deliishanayo waayo saxaabigu waa cadli muwaafiqo waa lagu kalsoon yahay ammaano la'aan laguma tuhmaysanayo asaxaabatu kulluhum cuduul cinda ahli sunnati waljamaca khilaafka meelaha qaarkood lagu sheego ama kutubaha usuulka qaarkood ay soo naqliyaan dheg ha u dhigin ictibaarna ha siin alsaxaabatu kulluhum cuduul saxaabadu dhammaantood waa cuduul waa qaar siqaad ah fisqi iyo xumaan waa ka madhan yihiin marka umanadii sharciga soo rartay weeyaane ma suuragal ahaa inay iyagu wax ka beddelaan siday ku ogaayeen oo ammaano la'aan arrinkaasi uga dhici maayo jahli luqada ay ka jaahil yihiinna uga dhici maaye wa caarif billuga saxaabigu liannahum carabun aqxaax waa carab yacni waxa weeye asli ah oo carabnimadoodu saafi tahay oo luqadoodu ay saliiqo tahay oo afkoodii hooye ay tahay oo ay garanayaan daqaa'iqda erayada waxa u dhaxeeya ay garanayaan si saliiqo ahoo dabiicahana u garanayaan maadaama saxaabigu yahay cadlun caarifun billuga lafdi cumuuma inuu ku xikaayoodo wax aan cumuum ahayn dee ma suuragal aha sidaas aawadeed naha rasuul sala allahu alay wasalam can ilgharar waxaa laga qaadanaya kullu gharar inuu manhi yahay qaacidada la sheegayana maxaa ka dhalanaysaa gharar kasta inuu nahi yahay xadiisku ku tusin maayo iyadoo keliya maaha waa wax alla wuxuu ku soo naha nahaa sala allahu alay slam can kada cumuum lagama deliishanayaa qaacidadan ka dhalanaysaa yaa saxdu waxay tahay waa in cumuum laga deliishanayo wax alla wixii ay ku soo aroortay nebigu naha rasuulahi sala allahu alay slam can kada cala alitlaaq waxaas inay nahyi u yihiin baa si caama ah looga qaadanaya ee lama odhanayo tajrii majra alficli oo cumuum kuma tusinaysa qarar mucayana ama suuro mucayanoo sidaa ka mida inuu reebaa ay aqbali kartaa markaa deliil uma aha cumuum lama odhanayo xaasha wa saxdu waxay tahay ashyaada axkaamta ku saabsan waxay noqonaysaa in cumuumka laga deliishado siday culammada qaarkood ay arjaxeen oo ay markaa tilmaameen bal haddii la yidhahdo wax alle waxa naha ku soo arooray cumuum lagama deliishanayo mid waliba waxay aqbali kartaa suuro mucayana in la diidaayo intee mas'alaha markaysaga meesha ka baxaysa wallahu almustacaan uma alcumuumu intaa dabeed cumuumka ubtilat waa la buriyey dacwaahu sheegashadiisa filficli ficil gudihii lagu sheeganayo waa la buriyey oo alafcaalu laa cumuuma laha baa la yidhi waa alafcaalu muhbata ayaa loo jeedaa oo la odhanayo nebigaa sidan sameeyey bal wamaa jaraa majraahu wixii majra alficli dareerayna waa axkaamtii baa loo jeedaya qadaagii iyo nawaahidii iyo awaamirtiie iyaguna saasoo kale ayaa dacwada la sheeganayo cumuum lagu sheeganayo loo buriyey baabulkhaas wuxuu u baab yahay khaaska waalkhaasu lafdun laa yacummu akthara min waaxidin aw camma mac xasrin jara walkhaasu khaasku lafdun waa eray eraygaasoo laa yacummu aan cammimayn akthara min waaxidin hal mid wax ka badan ee mid uun ku dhacaya aw camma ama cammimay akara min waaxidin mid wax ka badan waa cammimaya waa gaadhaya waa maanshaynayaaye maca xasrin jara wuxuu ku gaadhayaa midkaa waxa ka badan iyadoo xasri uu la jiro xasrigaasoo meeshan ku dhacay ama ku socday uu weheliyo marka khaas wuxuu noqonayaa waa lafdu daallu calaa maxsuurin waa lafdiga ku tusinaya shay maxsuur ah shaygaa maxsuurkii ha noqdo mid qura ama ha noqdo cadad yar ama badan laakiin maxsuur ah kaasaa waxaa la yidhahdaa khaas ayaa la yidhahdaa haddii la yidhaahdo jaa'a zaydun zaydun waxay noqonaysaa khaas haddii la yidhahdo akrim zaydan zayd sharaf waxay noqonaysaa khaas khaas bay noqonaysaa haddii la yidhaahdo akrim cishriina rajulan sharaf labaatan nin waxay noqonaysaa khaas way waa cadad akrim alfa rajulin sharaf kun nin waxay noqonaysaa khaas akrim alfan min quraysh kun quraysh ka mida sharaf waxay noqonaysaa khaas waayo waa maxsuur yadullu calaa maxsuur waalkhaasu khaasku lafdun waa eray saas aawadee khaaska waxaa lagu sifeeyaa iyo caamkaba alfaadda xaqiiqatan alfaaddaa lagu sifeeyaa laa yacummu lafdigaasoo laa yacummu aan cammimayn bimacnaa aan gaadhayn akara min waaxidin hal mid wax ka badan aan gaadhayne mid qura ku dhacaya hadduu mid qura ku dhaco waa khaas alaclaam waxay noqonayaan khaas bay noqonayaan aclaam markii afraadda u sugnaaday aw camma ama cammimayoo gaadhay akara min waaxidin maca xasrin jara xasri meeshan ku dareeray bimacnaa ku socday oo ku sugan la jirkiis hadduu akara min waaxidin ku dhacayo laakiin maxsuuruun yahay waxay noqonaysaa khaas sidaas aawoodee cadadadu waxay leeyihiin ma soo gudagelayaan cumuumka haddii lagu yidhaahdo acti alfa alfa shakhsin hal malyan oo qof wax siiyi waxaa la odhanayaa waa khaas waayo alfa alfin oo malyuunka ah waa cadad waana maxsuuroo tiradaasu ku kooban yihi midhka ka ziyaadadii soo geli maayo carabi ahaan malyuun lama yidhaahdee alfa alfin baa la yidhaha fii lugati alcarab waalqasdu biatakhsiisi xaysumaa xasal tamyiizu bacdi jumlatin fiiha dakhal waalqasdu maqsuudka looga jeedaa bitakhsiisi takhsiiska looga jeedaa qasdi bimacnaa maqsuud almaqsuudu biatakhsiis ay almuraadu bihi ka looga jeedaa takhsiiska hee xaysumaa xasal meel kastuu ku sugnaado takhsiisku tamyiizu bacdi jumlatin ay fahuwa tamyiizu bacdi jumlatin jumlo qayb ka mida in la soocaa la yidhaahdaa bimacnaa la saaro tamyiiz waa bimacnaa ikhraaj fiiha dakhal bacdigaasoo dakhala galay fiiha jumlada soo gudagalay bimacnaa wuxuu tilmaamayaa muraadka takhsiis looga jeedaa waxa weeye meel kastuu ku sugan yahayba waa saaris qayb jumladii ka mida laga saarayo wax jumlada soo gudagalay laga bixinaayo tamyiiz waxaa loo jeedaa ikhraaj jumladii waxaa loo jeedaa caamkii ama shaygii cadadka u saaxiibkaha cadad waxaa lagu itlaaqaa maa fawqa alwaaxid midh wixii ka badan oo takhsiisku caamka waa galaa bacdu shuraax waxay yidhahdeen jumlada waxaa loo jeedaa caamkaa loo jeedaa waxaa laga yaabaa dee inay ku soconayaan cadadadu inay caamka soo gudagelayaan waxaa ka fiican shuraxda qaarkoodoo maray oo shuraxda waraqaadka ka mida jumlada in looga jeedo caamun aw mutacadidun ama cadadun caam ama cadad in looga jeedo oo caamkiina wax waa laga reebaa cadadkiina wax waa laga reebaa fa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caama alfa sanatin oo cadad a baa la sheegay ilaa khamsiina caaman baa laga reebay marka takhsiisku waa maxay waxa weeye waa tamyiizu bacdi jumlatin ay ikhraaju bacdi alcaami aw ilcadadi caamkii wax ka mida ama cadadkii ka mida in la saaraa la yidhaahdaa oo laga saaro bacdigaas bacdigaasoo soo gudagalay caamka ama cadadkaa soo gudagalay haddaanu soo gudagelin see looga saare waa inuu soo gudagalaa ilaaba ilaah oo lafdigu saalix u yahay inuu wada gaadhayo oo haddii aan laga saari lahayn uu geli lahaa markaasay waxay noqonaysaa takhsiis bay noqonaysaa marka halkan wuxuu ka tilmaamayaa tacriifkii uu takhsiis eh, tacriifinayey ayuu ka tilmaamayaa marka wuxuu shaarixu sheegayaa ibnu cuthaymiin raximah ullah khaaskuna waa wasfi lafdiga u sugnaaday saas aawadeed buu ku uhi lafdun laa yacummu akhara min waaxidin aw camma maca xasrin jara waa wasfun lilalfaad takhsiiskuna waa wasfun lilfaacil waa wasfi faacilka u sugnaado isagaa wax khaas yeelaya isagaa wax bixinaya isagaa wax saaraya tacriifka haddaba takhsiis muraadka looga jeedaa waxay tahay waa in bacdi afraaddii cumuumka ka mida ama afraaddii cadadka ka mida laga bixinaayo ayaa waxaa la yidhaahdaa takhsiis ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat ina alinsaana lafii khusrin dad oo dhammi khasaaray ku dhex sugan yihiin maxaa laga bixiya dabeed ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw biasabr falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caama wahaakada marka takhsiiskii waxaa soo gelayaa labada noocba waa soo gelayaan beytka kaleu ku sheegaya muttasil hadduu yahay iyo munfasil hadduu yahay mid walba waalqasdu ay waalmaqsuudu ay ilmuraadu ka looga jeedo bitakhsiisi khaas yeelista waa facli oo mafcuul looga jeedo ay almaqsuudu bitakhsiis takhsiis marka la sheegayo waxaa loo qastayaa ee looga jeedaa xaysuma xasal meel kastuu ku sugnaadaba takhsiisku hee fa huwa tamyiizu bacdi jumlatin jumlo wax ka mid ah in la soocaa la yidhahdaa bimacnaa la saaro bacdigaasoo dakhala galay fiihaa jumlada gudaheeda galay jumladana waxaa loo jeedaa ama caam ama mutacadid tamyiiskana waxaa loo jeedaa bimacna alikhraaj wax caamkaa ama cadadkaa soo gudagalay baa laga bixinayaa ka bixintaasaa takhsiis la yidhaahdaa wamaa bihi takhsiisu imaa muttasil kamaa saya'tii aanifan aw munfasil wamaa ay bihi xasala bihi uu ku xasilay attakhsiisu khaas yeelistu imaa muttasil ama waa muttasil kamaa saya'tii sida iman doonta aanifan wakhtigan dhow imanays aw munfasil ama waa munfasil muttasil waxaa loo jeedaa shaygu khaas yeelaya waa mid la xidhiidhsanoo ku lamaan oo mustaqilli madax bannaan maaha ama waa mid munfasiloo ka go'anoo daliil gaaraa ku soo arooro waa kale laba deliil ee ilaaba ilaa kuma ladhnaa marka mukhasisaadkii waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo mukhasisaad muttasila iyo mukhasisaad munfasila labadaa qaybood baa loo qaybiyaa wamaa ay aladii bihi ay xasala bihi uu ku xasilay altakhsiisu khaasyeelistu imaa muttasil ama waa muttasil kamaa saya'tii aanifan sida iman doonta aanifan iminkadan dhow ay qariiban aw munfasil ama waa munfasil bimacnaa ka takhsiisku ku xasila waxaa loo qaybiyaa laba qaybood muttasil iyo munfasil marka mukhasis munfasila iyo mukhasis muttasila la yidhahdaa ama takhsiis muttasila iyo takhsiis munfasila la yidhahdaa faashartu waaltaqyiidu bilwasfi ittasal kadaaka alistihnaa wagayruha infasal faashartu shardigu iyo waltaqyiidu bilwasfi iyo qaydista lagu qaydee lagu xidho sife lagu qaydo ee lagu xidhee lagu dabro ittasal waa xidhiidhay oo mukhasis muttasiluu noqonaya yacnii wuxuu la xidhiidhay oo muttasil la noqday kuu khasisay kadaaka listisnaa saasoo kale istisnuhu ahaaday kadaaka listisnaa kadaakal istisnaa odhan maysidoo hamsadu qaci ma aha yaa asaalatan waxa weeye hamsadu waa hamsatu waslin masaadirta hamsada gashaa haddaynay afcala masdarkeeda haddaynay ahayn ficil hulaasiyoo marka horeba hamse ka bilaabmana aanu ahayn sida amaro kale inta kale oo dhan waxay noqotaa hamsadu hamsatul wasli haddaad masdar aragto ay ku jirto hamzo oo hamse ka bilaabma ma ahaa ficilkaasi hulaasi amaro la mida ee saddexda xaraf ee asliga ah ee asaalatan ficilkuba u lahaa baa hamza ugu horraysaa markaa hamsadu qaci bay noqonaysaa amara amran hadday hamsatu afcalo tahayna ficil hulaasi oo hamsadii afcalo la geliyey sida aclama waxay markaana noqonaysaa iclaam hamsadu qaci masaadirta kale hamsada ka bilaabantaa waxay noqonaysaa hamsatu waslin bay noqonaysaa marka markaad akhrinayso listisnaa baad odhanaysaa haddaad waslinayso listisnaa keliya waa inaad tidhaahdaa kadaaka listisna haddaad ka bilaabaysana oo ay dhacdo waa iska istidraad eh waxaa kuu bannaan listisna inaad tidhaahdo laamka hoos dhigan ka bilowdo waxaa kaloo ku bannaan hamsadii inaad ka bilowdo wasliga ahayd waayo maqaamu ibtidaa baad joogtaayoo hadalkii baad ka bilowday oo alistisnaa aad tidhaahdo waa haddaad ka bilaabayso labadaa weji labaduba waa bannaayihin culammaduna waa sheegeen waxay ku dhisan tahay alictidaad bilcaarid iyo cadamu alictidaad bilcaarid xarafka hadda isimku ka bilaabmayaa waa xarakaysan yahay laakiin asaalata wuu reebnaayo laamku wuxuu ahaa mid reebban marka marna xarakadan caaridka baa xaraka laga soo qaadayaa la ictibaarinayaa marna waxaa laga soo qaadayaa kal macduum sidii waxaan jirin asalkii baa lagu soconaya marka taasna culammadu waa sheegaan waa haddaad ka bilaabaysa un laakiin kadaaka alistihnaa saasoo kaluu ahaaday istisnuhu oo isna waa mutasil waa mukhasis mutasil ah wa ghayruha infasal intaa wixii aan ahayn ee takhsiis sameeyaa munfasil baa la yidhaahdaa marka wuxuu inoo sheegay mukhasisaadka mutasilka ahi inay saddex qaybood yihiin alshartu iyo altaqyiidu bilwasfi iyo alistisnaa saddexdaa inay yihiin culammada qaarkood shan bay ka dhigaan oo laba kalay ku daraan oo waxay ka dhigaan shan bay ka dhigaan waxay ku daraan bedelulbacdi bacdi in laga beddelo waxay yidhaahdaan iyaduna waxay faa'iidaynaysaa takhsiis bay faa'iidaynaysaa walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila linnaasi mustaiic iyo ghayru mustaiic baa labaduba soo gudagelayeen man istataaca mankaa markii laga bedelay hayru ghayrulmustaiic baa baxay ghayrulmustatiic ayaa baxay marka wuxuu noqonayaa inuu markaa isaguna meesha ka baxo ka shanaad waxa weeye waa haayada oo ghaayada haddaan looga jeedin taxqiiqulcumuum aan looga jeedine ghaayannimo loo jeedo wax lagu bixinayo takhsiis bay faa'iidaynaysa wamaa litaxqiiqi alcumuumi fadacii naxwu salaamun hiya xataa matlacii laakiin ghaayada haddii taxqiiqulcumuumun loo jeedo takhsiis ma faa'iidaynayso ghaayadii baa mar waxaa loo isticmaalayaa in cumuumka uun lagu sii xaqiijinayo oo lagu sii adkaynayo inaan waxba ka bixin laakiin wax soo gudagaloo lagu saarayaa ma jiro naxwu salaamun hiya habeenka leylatulqadrigu waa mid salaam u saaxiiba habeenkii muxuu ku dhacaa dee matlaca alfajri wixii ka horreeya xataa matlaci alfajri hadda maxay faa'idaynaysaa xataa matlaci alfajri maxay faa'idaynaysaa waxay faa'iidaynaysaa un taxqiiqulcumuum oo way sii adkaynaysaa cumuumkii bay xaqiijinaysaa gidaarkaasaa lagu soo wada xidhaya cumuumkii la waxba ka bixi maayaan habeenkii oo dhan wacaynka ah uma atimmu asiyaama ila alleyli soon wuxuu dhacaa uun maalin habeenka soo socdaa dee soonku markaa ma guda dhacayo cumuumkii unbaa la sii xaqiijinaya la tilmaamayaa maalintoo dhan soonkii in la samaynayo ilaa habeenka laga gaadhaayo laakiin ila leyl waxba laguma bixinayo litaxqiiq cumuum buu ahaa laakiin haddii wax lagu saarayo waxay faa'iidaynaysaa markaa takhsiis qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi wala bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuluh walaa yadinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun waxay noqonaysaa haddii ay markaa jizyada bixiyaan iyagoo sifadaa ku sugan dee lalama dagaalamayo waa la daynayaa dagaalka waxaa la wadayaa ilaa wakhtigay jizyada ka bixinayaan ilaa markaasaa dagaalka lagu wadaya marka waxay noqonaysaa in laga khaas yeelay markay jizyada bixiyaan oo aan markaa dagaalkii lagu sii waday attakhsiis bishardi waayo shardiga in lagu gaar yeelo oo lagu khasiso shardigii baa wax ka mid mida ah, lagu bixinaya fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa haddii markaa waxaa weeye addoommihii ay doonaan mukaatabo ay dalbadaan wax la qorta ayaa ilaahay yidhi goorma in calimtum fiihim khayraa haddaad khayr ku ogaataan waa shardi maxaa baxaysa haddaan khayr lagu ogaan waxba lala qoran maayo walow haba dalbaanba waa takhsiis yacani waa la khaas yeelayaayo waxbaa lagu bixinaya lagu saaraya marka waa takhsiis bisharti buu noqonayaa shartigii oo wax lagu khaas yeelayuu noqonaya shardiga wax lagu khaas yeelayo culammadu waxay yidhaahdeen waa ashartu allugawi waa shardiga lugawiga ah ee shardiga sharciga ah aha shuruudda waxaa loo qaybiyaa sharti sharci sharti lugawi sharti caadi sharti caqli sharci lugawi caadi caqli shardigan loogama jeedo kii lagu tacriifin jiray ee shuruudda sharciga ahaa ee lagu tacriifin jiray maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaa cadamun lidaatih shardigan wax khasisaya kaa loogama jeedo ee waxaa looga jeeda ashartu allugawi shardigii luqada loo nisbeeyey waa tacliiqu shayin biin aw biixdaa akhawaatiha in waxa weeye shay shay lagu xidho oo adaadka in lagu xidho ama biadawaati tacliiq ba tidhaahdo adawaadka tacliiqa loogu xidho ayaa waxaa la yidhaahdaa sharti mukhasis ah in kharajti ila asuuqi fa anti taaliqun hadduu ninku yidhaahdo waxay noqonaysaa talaaqun mucallaqun cala shartin waa talaaq sharti ku xidhan maaha cala alitlaaq inay furantay waxay furmaysaa uun markay markaa shardigaasi dhaco ee xasilo in kharajti ila asuuqi wa kallamti fulaanan fa anti taaliqun goormay furmaysaa suuqii waa u baxday laakiin hebel lamay hadlin daluqad may furmin hebel waa la hadashay guriguu soo hor maray laakiin suuqa umay bixin ma furanta marka waxay noqonaysaa shardigu markuu dhaco ayuunba dalaqu dhacaya culamada qaar ba adigu si kale wax yidhahdo yidhaahdo haddii aanu uga jeedin mala jumhuurka waa si khilaafsan haddaanu uga jeedin marka waxa weeye tawkiidun uga jeedo iyo adkayn ama xasi ama manci ama tawkiid fii macna alqasam bay noqonaysaa bay bacdu ahli cilmi yidhaahdeen marka waa laga kafaaro gudayaa waxba furmi maayaan kulaha bacdulculamaa saasay fatwoodaan waayahay haddii laba shay uu ku wada shartiyo iyadana waa saas si la eg biljamci aw cala sabiil badel aw cala tartiib masaa'il badan baa halkaa gashaa hadda baabkeenna maaha man qaala laa ilaaha ila allah wakafara bima yucbadu min duuni illah faqad xaruma maaluhu wa damuh goormaa dhiiggiisii iyo xoolihiisuba xaaraan noqonaya laa ilaha illa allah waa yidhi laakiin maa kafara maa yucbadu min duuni illah xaaraan noqonaya dhiiggiisi iyo maalkiisu laakiin laa ilaha illa allah waa yidhahdaa kii yacbudu maca allaahi hayrah waxay noqonaysaa labadii sharti isma raacin wain tarataba calaa shartayni shayun fabilxusuuli lishartayni saaxibulmaraaqi waa hadduu ka sababoobo oo ka tartiibsamo laba sharti shay ka tartiibsamo fa bilxusuuli lishartayni wuxuu ku dhacayaa labada shartiba inay wada xasilaan oo wada dhacaan oo israacaan waa taa aynu sheegnaye in kharajti ila suuqi wa kallamtii camran fa anti taaliqun haddaad suuqa u baxdo dabeedna camar aad la hadasho waad iga furan tahay labadii haddayna israacin ma furmayso cara hadda xaraf cadaf baa loo dhexaysiiyey waa liljamci waawgu aw haddii la geliyo waa cala sabiil bedel kii dhacaaba way ku furmaysaabaa ka dhalanaysa haddii mid tartiib faaiideynaya sida fa oo kale ama summo la gesho yadana waxay noqonaysaa inay sidaa u kala horreeyaan inay sharti tahay haddayna u kala horrayno cagsigu dhacdo ma furmayso ee labaduba dhacaan laakiin tartiibtii ayna dhicin haddii cadafba laga madhnaysiiyo in kharajti ila suuqi in kallamti camran fa anti taaliqun yadana goormay furmaysa waa masale daqiiqa ah. yaa maya cataf uma dhexeeyo labaduba waa inay dhacaan ilaaba ilaa laakiin madaahibta qaarkood waxay leeyihiin sida loo kala horsheego waa inaan u dhicin waa in ka dambe horraan dhacaa ka la horraan sheegayna waa inuu dambeed dhacaa markaasaa furitaanku ka dhalanaya ee eh, haddii waxa weeye markaa in kharajti ila suuqi in kallamti camran fa anti taaliqun hadday suuqa u baxdo oo markay suuqa u baxday dabeede camar la hadasho furmi maysay ku leeyihin shaaficiyadu waa shardi ka la dambeed sheegay waa inuu horraan dhacaa haddaan cadaf u dhaxayn calaa kulli xaal culammada marka carabiyada in badanoo ka midii waxay leeyihiin ka la dambeed sheega hadduu cadaf ka maran yahay waa inuu horraan dhacaa fuqahada qaarkoodna sidaasay mareen in tastakiisuu bina in tudcaruu tajiduu mina macaaqila cizin zaanaha karamu baa markaysa shawaahidda la soo arooriye ka mid ah yacni alshawaahid alcarabiya oo mawduuca carabi ahaan loogu soo qaato in tastakiisuu bina in tudcaruu haddaadna gargaar weydiisataan haddii laydin argagax geliyo yaa tajiduu mina macaaqila cizin zaanahaa karamu waxaad naga helaysaan yacni waxa weeye cizi iyo sharaf iyo markaa waxa weeye gargaar baa naga helaysaan ay sharafi qurxinayso in la argagax geliyo inay gargaar weydiistaan kee horraan dhacays wuxuu horraan sheegay shaacirku istikaasada in tastakiisuu bina in tudcaruu ma marka la argagax geliyo dabadeed bay gargaar dalbayaan ay qaylinayaan bise iyagoo aan la argagax gelin bay qaylinayaanoo kadib markay qayliyaan baa argagaxi ku imanayaan waa iyama yacni waxaa horraynaya argagaxaa horraynaya calaa kulli xaal masaa'isha aad waxa uga warrama alcallaamatu ibnuulqayim kitaabkiisa badaa'ica badaa'icu alfawaa'id waalbadaa'icu kasmihi badaa'ic maa ismun calaa musamman taqyiid bilwasfi ayaa ka mid ah in wasfi wax lagu qaydo wasfi in wax lagu qaydo oo sifadii waxay noqotaa mukhasisa ayay noqotaa akrim banii fulaanan alculamaa banii fulaan oo culama ah sharaf waxay noqonaysaa in lagu khaas yeelayo kuwa culammada ah waa yahay awsaafta iyadoo wax lagu khaas yeelayo nusuusta meelo badan bay ku soo aroortaa waman lam yastatic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati almuxsanaati markii la sheegay maxaa la raaciyey almu'minaati fa mima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat fatayaadkiina maxaa loo sii lagu sii sifeeyey inay mu'minaat yihiin saas aawadeed waxay leeyihiin jumhuurka culammadu addoonta guurkeedu markuu u bannaanaanayo ninkii inuu addoon guursado sida aayadda laga qaadanayo waxaa loo shardiyey khawfulcanat inuu zina ka baqay mar labaadkana uu awoodi kari waayey wuxuu gabadh xor oo mu'minada ku guursado wuxuu gabadh xora ku guursadana uu awoodi kari waayo labadii shardi markay xasileen waxa u bannaanaatay addoon inuu guursado addoontuu guursanaya ilaaba ilaa waa inay noqoto mu'mina oo laba naqsi isma raacaan inuu addoon guursado haddana ay kaafirad noqoto kitaabiyad ah waar isma raacayaan laba naqsi iyo labada naqsi kala duw labada naqsi ha israacinin fa mimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat almu'minaat baa lagu sifeeyey sidaas aawadeed khayru almu'minaat baa baxday marka addoon kitaabiyada ma guursan karo milkulyamiin waa u haysan karaa waa ku isticmaali karaa laakiin zawaaj hadday noqoto ilaaba ilaa addoonna ay tahay waa inay mu'minad noqotaa waayahay yahay istisnaagaa la mida xadka istisnaagiiyo dib inoo keenaya aan ka soconno mutasilaadka waxay ashyaadan ahayn waxaa la yidhaha munfasil mukhasisaadka mutasilka intii ka soo hadhay waxaa la yidhaahdaa mukhasisaat munfasila faashartu wataqyiidu bilwasfi shardiga iyo wataqyiidu qaydista bilwasfi wasfi lagu qaydaa ittasala waa xidhiidhay oo wuxuu noqonayaa muttasil buu noqonayaa mukhasis muttasil ah kadaaka alistisnaa saasoo kalea uu ahaaday istisnaaku wakhayruha waxa mukhasisaadka muttasilkaa ah ka soo hadhay infasal isagu munfasil buu noqdo waa infisaalay waa mukhasis munfasil ah wa xaddu listisnaa'i maa bihi kharaj min alkalaami bacdu maa fiihin daraj istisnaaga xaqiiqiga ah ayaa mukhasis ah istisnaaga xaqiiqiga ahina waa mutasilka waana ka uu hadda shiikhu tacriifinayo wa xaddulistisnaa'i istisnaaga xadkiisa bimacnaa mucarifka tacriifinayaa maa waa lafdigii bihi kharaja uu isaga ku baxay min alkalaami hadalka uu ka baxay waa hadalka horreeyey bacdu maa kii barhkii uu ka baxay in daraja fiihi gudagalay hadalkaa hore inuu ku qaydo ayaa fiicnayd biilaa aw biixdaa akhawaatiha wa ilaa haddii aan intaa lagu qaydin shardiga laftiisa wuxuu ku baxaya wax hadalka kale gudagelaya wasfiga laftiisa waxaa ku baxaya wax hadalka kala gudagelaya haayada waxaa ku baxaya wax hadalka gudagelaya haddaan haayada loo yeelin gudageli lahaa ayaa ku baxaya laakiin marka la yidhaahdo biilaa aw biixdaa akhawaatiha istisnaa wixii aan ahayni waa baxayaan marka waa tacriifu listisnaa min alkalaamidu waxay ku tacalluqaysaa kharaja marka wuxuu ka baxayaa min alkalaami ay min alkalaami asaabiq hadalka horreeyuu ka baxaya waa kii khuruujku ka dhacay marka mintu waa ibtidaa'u lghaaya bacdii waxay mareen inay mintu bayaaniya tahay laakiin saxdu waxay tahay in la yidhahdo mintu waa ibtidaa'u lghaaya marka lafdigaasuu kaga baxayaa min alkalaami ay min alkalaami asaabiqi waana sida saaxibu lataa'if uu maray in sidaas la laqbeeyo hadalka hore uu kaga baxayo bacdu maa kii barhkii indaraja fiihi soo gudagalay biila aw biixdaa akhawaatiha uu ku baxayo saas aawadeed waxay ka cabbiraan ikhraaju maa lowlaahu la dakhala fi alkalaami biila aw biixdaa akhawaatiha yacnii haddaan istisnaagaasi ka daba dhici lahayn hadalka kale waa soo gudageli lahaa laakiin waxaa u diiday inuu soo gudagalo ilaada ama adawaadka kale la macnaha ee ka daba dhacay ayaa u diiday inuu soo gudagalo marka la leeyahay waa ka baxayaa ujeeddadu ma aha ficlan intuu soo gudagalay oo markii hore waxa laga nafiyey ama loo sugay baa cagsigiisu haddana jiraa ee waxaa laga tilmaamayaa ilaadan ama adawaadkan la midkae ka daba dhacay ayaa waxay caddaynayaan inuu hadda soo gudagalay inaynay maqsuud ahayd saas aawadeed aadaatulistisnaa waxay caddaynaysaa inaanu hadda ficlan u soo gudagelin waatay culammada qaar ka cabbiraan muraadun tanaawulan laa xukman waa loo jeedaa xagga markaa lafdigu inuu gaadho laakiin xukum ahaan inuu ku dhaco loogama dan laha qaar saasay ka cabbiraan oo muraadku ma aha haddaad tidhaahdo qaama alqawmu ilaa zaydan qawmku waa istaagay zayd mooyaane in zayd marna qiyaamka laga nafiyey marna loo sugay maaha oo qaamal qawmu marka la yidhi lama macno aha inaad zaydna tidhi zaydna waa kacay oo ilaa zaydan haddana aad ka daba timiyo aad tidhi markaa zayd ma kicin oo mar keliya aad wada tidhi zayd waa kacay ma kicin waayo taasi waxay noqonaysaa tanaaqud yasiiru tanaaqudan hadalkii oo isburinayu noqonaya hadalku inuu saa isaga hor yimaadaana ma suuragal aha haddii sidaa la yidhahdo waxaa ka dhalanaysaa laa ilaaha ila allah in la yidhaahdo uluuhyada xaqa ah marna ilaahay waa laga nafiyey waa loo diiday marna waa loo sugay mana bail uluuhiyada xaqaa marnaba ilaahay lagama nafiyin haddaba maxaa ikhraaj looga cabiraay ikhraaj waxaa looga cabiray haddii aan markaa adaadkaa la keeni lahayn adaatustisnaa ayuu hadalka hore soo gudageli lahaa laakiin inuu soo gudagalay waxa u diiday hadda istisnaaga ka daba dhacay laakiin haddaan la sheegi lahayn hadalkaas istisnaaga aan la keeni lahayn wuxuu noqon lahaa inuu hadalka hore mundarij ku yahay oo ku guda jiro saasuu markaa noqon lahaa marka waxa weeye calaa kulli xaal addaadku wuxuu caddaynayaa inaanu hadda soo gudagelaynin ayuu caddaynayaa laakiin haddaanu ka daba dhici lahayn waa soo gudageli lahaa marka waa mubayin lilkhuruuj bixitaanka uu ka baxaayo ayuu caddaynayaa ikhraaj baynay de markaa ka cabbireen culamada qaar waxay ka cabbireen almancu min dukhuuli bacdi maa tanaawalahu sadrulkalaami fii xukmihi biilaa aw biixda akhawaatiha waa diidmada la diido bar ka mida kii inuu soo gudagalo hadalka hore inuu soo gudagalo xukunkiisa inuu soo gudagalo hadalkaa hore oo lagu diidaayo ama ilaa ama ixdaa akhawaatiha marka ikhraajka may cabbirin qaarkoode waxay ka cabireen manci macnaahaanna waa isu tegayse macnaahaanna way isu tegayse haddaba ma waxaa laga saarayaa lafdiga mustasnaa minhuga mise waxaa laga bixinayaa xukunkiis mise waxaa laga saarayaa labadaba khilaaf baa ku jira mas'alada culamada isku khilaafaan ma xukunkiisaa laga saarayaa mise lafdigiisaa laga saarayaa mise labadaba saxiixu waxay tahay in lafdiga iyo xukunka labadaba laga bixinaayo masalan haddii la yidhaahdo qaama alqawmu ilaa zaydan lafdiga mustasnaa minhugu waa maxay isimkiisa ama lafdigiisu waa qawmka isimkiisa ama lafdigiisu waa qowmka xukunkiisu waa maxay xukunku waa isbaatu alqiyaami lahum waa in qiyaam loo sugayo marka isimkii iyo ama bicibaara ukhraa lafdigii iyo xukunkii labadaba waa laga bixinaya oo zayd waxaa laga saarayaa qowmkaas ayaa laga bixinaya xukunkoodana waa laga saaraya taa waxay noqonaysaa in lidkeeda loo saarayo xukunka qowmku muxuu ahaa qiyaam xukunkaa waa laga saaraya xukun ku liddiya loo saaraya maxaa qiyaam ku liddi ah cadam alqiyaam qiyaam la'aan fadhi mutacayin maaha waa cadamu alqiyaam ayaa ku liddi ah ama ha la jiifo ama ha la fadhiyo xaalkii la doonaha lagu sugnaaday qiyaam marka laga bixiyo oo xukunkii qowmka ah waxay noqonaysaa qiyaam la'aan in loo saaray marka qaama alqawmu qowmku waa istaageen ilaa zaydan zayd maahee oo aan qowmka ku jirin taagnaanna aan ku sugnayn isagoo qowmkana kama mid aha lafdigii mustasnaa minhuga waa laga bixiyey xukunkii mustasnaa minhugoo qiyaam ahna waa laga saaray halkaa waxaa ka soo baxaysa qaacidada culammadu yidhaahdaan alistinaau min alisbaati nafyun wa min alnafyi isbaatun hadal la sugay haddii wax laga reebo waxa la soo reebay waxay noqonayaan wax la nafyey oo la diidey hadal la diidey haddii wax laga reebana waxa la soo reebay waxay noqonayaan wax la sugay noqonayaan qaacidadaa khilaaf bay kolle geliyaan oo qolyaha xanafiyadu jumhuurka waa khilaafsan yihiin khaas ahaan alistisnaau min alnafyi isbaatun way diidan yihiin culamada qaarkoodna labadaba oo u nisbeeyey labada shatriba inay diidan yihiin iyagu waxay leeyihiin marka wax la soo reebaayo waxaan la soo reebayo waxaa laga saaray lafdiga ka laga soo reebayey laakiin xukunkiisa looma bambixin oo haddaad tidhaahdo maa qaama alqawmu ilaa zaydan qawmku may kicin zayd mooyaane waxay noqonaysaa zayd waxaa laga bixiyey qowmka kacay laakiin xukunkiisa looma bambixinoo miyuu kacay mise ma kicin waxba lagama sheegin kaannahu in laga aamusay macnuhu marka wuxuu u dhacayaa maa qaama alqawmu qowmku ismay taagin ilaa zaydan zayd maahe oo aanan waxba kaaga sheegayn inuu kacay iyo inaanu kicin laakiin kollay qowmkaa kama mid ah waxaa dhici karta markaa inuu kacay waxaa kaloo dhici karta inaanu kicin marka xukunkiisu wuxuu ka dhigmayaa bay yidhahdeen kalmaskuuti canhu sidii wax laga aamusay saasuu ka dhigmaya bay sida saxiixay jamaahiirta culammadu qabaan saddexda madhaboodna ay ka mid yihiin shaaficiyo maalikiyo xanaabilo wahayrihim min ahli ilcilm waxay ku tageen alistisnaau min alnafyi isbaatun walistisnaau min alisbaati nafyun hadal la sugay haddii wax laga soo reebo waxa la soo reebay waxay noqonayaan wax la sugay hadal la sugay haddii wax laga soo reebo waxa la soo reebay waxay noqonayaan wax la nafiyey oo la diidey hadal la diiday haddii wax laga soo reebana waxa la soo reebay waxay noqonayan wax la sugay saas yadaa buu yidhahda qolyaha xanafiyada markay culammadu radinayaan waxay yidhaahdeen hadalkooda waxaa ka dhalanaya laazim baail ah laazimkaa baailka waa maxay kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah waxaa ka laazimaya in la yidhaahdo uluuhiyada xaqa ah kelmaddani allah inay u sugaysay ma caddaynayso waayo laa ilaaha waxay ahayd waa nafyu luluuhiyati alxaqa can hayr illah uluuhiyada xaqa in laga nafiyaayo loo diiday cidda ilahay ka soo hadhow dhan haddii la yidhaahdo alistisnaau min annafyi isbaatun waxay noqonaysaa uluuhiyada xaqa in allah loo sugaayo kelmadda lafteeda in laga gartay oo macnuhu wuxuu dhacayaa laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allah se in la caabudaa waa xaq marka alistisnaau min annafyi isbaatun waxay faa'iidaynaysaa allah in la caabudaa waa xaq istisnaagaana laga gartay soo reebistaa la soo reebay ila allaahu la yidhi baa laga garta marka jamaahiirtu waxay odhanayaan culammada badankoodu haddaad tidhaahdeen xanafiyey alistinaa'u min annafyi isbaat ma aha oo lafdiguunbaa laga bixiyoo laga saaraye xukunka looma tacarudinoo looma banbixin oo wuxuu ka dhigayaan sidii wax laga aamusay qawl shaniica ka dhalanaya oo foolxun qowlkaasi waa maxay waa in la yidhaahdo kelimatu tawxiid tawxiid caddayn mayso oo ila allah lagama qaadanayo uluuhiyada xaqa in allah loo sugayo laga qaadan maayo markay ka jawaabayeen waxay yidhahdeen adilla khaarijiya ayaa iyada ku tusisay yidhahdeen shanaacadii kama hadhin waayo taas lafteedu waxay ku tusinaysaa inay leeyihiin kelmaddu daatadeeda tawxiid dhammaystiran maaha ee wax kaloo kabay bay ku noqota wa ilaa markaa dalaaladee lafdigu tawxiidnimo ku tusin mayso uluuhiyada xaqa ah in loo sugaayey ilaahay ku tusin mayso waxay noqonaysaa waa xukunkiio kalmaskuutu canhu baa qaacidadooda ka laasimaysa lakiin hadda waxay leeyihin adila khaarijiya ku tusisay adiladana waxay ku tusinaysaa rasuulladu dhammaan waxay ku baaqayeen laa ilaaha ila allahu inay dadku yidhaahdaan nebi maxamedna sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu waa kelmaddii dadku ay ku islaamayeen ee diinta lagu soo gelayey ee kufriga lagaga baxay ee dhammaan rasuulladu ku baaqayeen wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ila ana facbuduun haddii daatadeedu tawxiid kaamila aynay ahayn oo tawxiidnimo aynay ku tusinayn dee laguma islaameen kufrigana lagagama baxeen in kufriga lagaga baxaayo lagu islaamayey ayaana marka adiladu sheegaysa markaa sidaas aawadeed qowlkaas odhanaya xukunkii wuxuu ka dhigan yahay marka lasoo reebo shay sidii wax laga aamuso kale waa qowl aan sax ahayne baatil qolyaha xanafiyadu waxay cuskadeen waxay yidhaahdeen istisnaayadaasi wakhtiyada qaar bay soo arooraan iyadoo aan xukunkii in laga bixinayo aan loo jeedin sida laa nikaaxa ilaa biwaliyin laa nikaaxa ilaa biwaliyin weli haddii la helo nikaax saxiixa miyaa la helay maya dee sidaa aan markaa taasba looga qaadanayn ayaa wadcigu markaa u yahay carabigu midaan ku tusinay in xukunka laga saaray mooyaane meel qariino loo helay iyo deliil kale in laga saarayo xukunka oo khilaafkiisa loo saaray jumhuurku waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen ashyaada ay soo aroortay oo laa nikaaxa ilaa biwaliyin ama laa salaata ilaa bituhuur ashyaada noocaasi waa min baabi shuruud qaacidadan ku saabsan alistisnaa'u min annafyi isbaatun waxay ku saabsan tahay waa wixii aan fii baabi shuruud ahayn laakiin haddii baabku baabu shuruud yahay mustasnan bay ka tahay qaacidadan masaladana waxaa sheegay sheekhii la odhan jiray qaraafi culamo kalena waa ku raaceen marka maadaama ashyaadan ay shuruud tahay wixii shuruud ahi iyagu qaacidada waa ka hadhaya oo waa laga istisnoonaya qaacidadan fii baabi shuruud ma noqonayo alistisnaau min annafyi isbaat ma noqonayo shuruudda maxaa looga reebaya shuruudda qaacid ahaan waxaa lagu ogsoon yahay shardiga wujuudkiisa wujuud kama dhasho waa qaacidada shardigu leeyihi alshartu maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaa cadamun lidaatih shardigu waa waxa waayitaankiisa waayitaan ka dhasho marka isaga la waayo baa mashruudkii la waayaya laakiin isaga joogitaankiisa joogitaan iyo waayitaan toonna kama dhasho marka weligii in la helaa nikaax saxiixa in la helay ka dhalan maayo oo kaama laasimsanayo waayo umuure mutacadida oo isu tegey baa nikaax saxiixa in la helaa ka dhalanaysa laakiin weli haddii la waayo nikaaxi waa la waaye nikaax saxiixa waa la waaye tahaare haddii la waayo salaad waa la waayo laakiin macnaheedu maaha haddii tahaare la helo salaad baa la helaya marka iyadoo qaacidadu ahayd alistisnaau min annafyi isbaatun waxaa laga istisnooday wixii baabu shuruud ah qaacidada shardigee la yaqaano oo ah maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaa cadamun lidaatihi daraaddeed baa looga reebay istisnaaga mutasilkaa markay culammadu ka hadlayaan istisnaaga sidiisa waxaa loo qaybiyaa laba qayboodoo muttasil iyo munqatic baa loo qaybiyaa midna waxa la yhaha muttasil midna waxa la yhaha munqatic baa la yidhahda ka muttasilka ah kan la soo reebayaa wuxuu soo gudageli lahaa kan laga soo reebaayo haddaan laga reebin ee haddaanu asaalatan sooba gudagaleen kan laga soo reebaayo haddaan la soo reebin munqatic baa la yidhaahdaa mutasil maaha wuu inoo keeni doonaayo wajaaza min siwaahu buu inuu odhan doonaa oo min baabi alistitraad ayuu mas'aladaa u tilmaamay marka culamada qaar waxay ka cabbiraan markay sheegayaan istisnaaga mutasilka ah waa in la soo reebuhu ka mid ahaaday kan laga soo reebaayo jinsigiisa waa inuu yahay an yakuuna almustasna min jinsi lmustasnaa minhu la soo reebuhu waa inuu ka mid ahaaday nooca ka laga reebaayo jinsigana hadda waxaa looga jeedaa noociisa ayaa laga tilmaamaya ee jinsiga loogama jeedo istilaaxii mandiqiga ahaa loogama jeedo ashyaa kala duwan oo xaqaa'iqdoodu kala duwan tahay aan isku noocba ahayn ayaa waxaa la yidhaahdaa fii cilmi lmantiq jinsi lagu ilaaqaa imka xayawaan oo kale waxay odhanayan waa jinsi jinsi weeyaan bay odhanaya yacnii noolihiina waa anwaac badan oo kala duwan insaanka waa nooc ka mid a geeli waa nooc ka mid a waa nawcun min alxayawaan waa nooc noole ah adhigi waa saas si laeg lo'dii waa saasi leeg laeg dameerihii waa saasi leeg dhammaan maxay soo wada gelayaan xayawaan bay soo gelayaan ay ku wada xaroorayaan xeradaa guud oo ah noole inay yihiin maa qaama alqawmu ilaa ximaaran marka la yidhaahdo haddii cilmulmantiq xaggiisa laga eegaayo ximaarku waa min jinsi alinsaan oo xayawaannima ka dhaxays waayo jinsi bay wada galaan laakiin hadda jinsiga waxaa looga jeedaa carabi ahaan sida loo isticmaalo ee sidii mandiqiga ahayd lagama tilmaamaayo waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye kan wax laga soo reebayo waa inay isku xaqiiqo yihiin sifaatka ha kala duwanaadaanbe sida insaan iyo insaan insaan xaqiiqada insaannima ka dhaxaysa ama ha caddaado ama ha madoobaado ama ha casaado lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo dhammaantii waa wada insaan laakiin xayawaanku waa nooc kale waxay isugu tegayaanu jinsulxayawaan jinsiga noole ah laakiin sida kale waa kala duwan yihiinoo waa xaqaa'iq mukhtalifa waa xaqiiqooyin kala duwan oo jinsigaasi kulminaya marka markay leeyihiin culammada carabiyadu wa an yakuuna almustasnaa min jinsi almustasnaa minhu waxay u jeedaan nawciisa ay isku xaqiiqada yihiin waa inuu ka mid yahay qayd kale culammada qaarkood ku daraan oo waxay yidhaahdaan istisnaagu noocii mutasilkaa ah inuu noqdo waxaa kaloo loo shartiyaa waa in lagu xukumaa mustasnaha la soo reebaha ah mustasnaa minhuga waxaa lagu xukumay wax kulliddi ah ee haddii wax kullidiya aan loo xukumin oo tanaaqudkaasi meesha aanu imannin ay iska hor imanayaan oo iska hor jeedaan laba naqiid ay noqdeen taasi haddaynay meesha jirin istisnaagu wuxuu noqonayaa munqaic walow ka la soo reebayaa nooca kii laga soo reebayaba ha noqdo kii laga soo reebayaba ha noqdo masalan haddii la yidhaahdo maa qaama alqawmu qowmkii ismay taagin ama maa jaaa alqawmu bicibaara ukhra maa jaa alqawmu qowmkii may iman ilaa ximaaran ama jaaa alqawmu qowmkii baa yimi ilaa ximaaran dameer mooyaane dameerku kama mid ahaa noocii qowmka kama mid ahaa haddaan ilaa ximaaran la sheegi lahayn lama garteen inuu qowmka ku jiro qowmkan yimi inuu ka mid yahay cibaaradu kuma tuseen saafara alqawmu qowmkii baa safray ilaa ximaaran dameer mooyaane ilaa ximaaran haddaan la raacin lahayn ma laga garan lahaa dameerku inuu isaguna safray oo la safray waayo cibaaradu wadci ahaan kuma tusiseen talaasum dihniyi waa shay kale aad istidhaahdo waxa weeye qowmku marka haddii dee ay safreen kolle wixii ku tacalluqaya waxba kama hadhin taasi waa iska talaasum dihni laakiin wadciga luqawiga ahi kuma tusinayo inuu ximaarku yani markaa raacay cibaaradu kuma tusinayso marka maadaama labadu aynay ahayn isla nooc aynay ahayn istisnaanku muxuu noqonayaa muttasil walaa munqatic saafara alqawmu ilaa ximaaran istisnaagaasi waa munqatic mise waa muttasil waayo la soo reebuhu lama nooc aha ah ka laga soo reebaayo oo alximaar laysa min nawci alinsaan ximaar nooca insaan kama mid aha mar haddaanu ka mid ahayn istisnaagaasi wuxuu noqonayaa munqatic buu noqonaya waa mid kala go'an waa midaan xidhiidsanayn istisnaaga munqaticana waxaa lagu fasiraa bimacnaa laakin laakina ximaaran lam yusaafir baa macnuhu dhacaya saafara alqawmu ilaa ximaaran lakina ximaaran lam yusaafir ha yeeshee dameerkii ma safrin isagu damiirkii waa joogaa qowmkii umbaa safray waayahay kan la soo reebaayo waa in ka laga soo reebaayo xukun kulli di'a loo xukmaa xukunkiisa xukun khilaafsana kulli di'a laa yaduuquuna fiiha almowta ila almowtata aluulaa istisnaagaas muxuu noqonayaa muttasil walaa munqatic macnuhu wuxuu u dhacayaa laa yaduuquuna fiiha almowta kuma dhadhaminayaan aakhiro gudaheeda wax geeriya innaba ku dhadhamin maayaan ila almawtata aluulaa geeridii hore ee adduunyada ku dhinteen mooyaane marka istisnaagu muxuu noqonaya muttasil mise munqatic kayf waayahay labadu markay isku liddi yihiin ayaa mutasil ku imanaysa haddii aan la sheegi lahayn ila almawtata aluulaa ma waxaa laga garan lahaa geeridaa hore ee adduunyada ay ku dhadhamiyeen yadana inayna dhadhamin cibaarada hore ma ku tusin lahayd idan haddaa say mutasilo noqotay ila marka la saafara alqawmu ya ilaa zaydan marka la yidhaahdo zayd inuu ku jira cibaarada hore laga garan lahaa lowlaa haddaan laga reebi lahayn ikhraaju maa lowlaahu la dakhala fi lkalaami biila aw biixda akhawaatiha almawtata aluulaa ma waxay soo gashay geerida la nafinaayo geeridaa la nafinaya qayd bay lahayd waxaa lagu qayday fiiha ay fi laakhira geerida adduunyada lagu dhadhamiyeyna aakhira lagu dhadhamin maayo idan mawdka la nafinaayo oo aakhiro laga nafinaayo kii adduunyada ka dhacay ma soo gudagelayo kama mid aha haddaan la sheegi lahayna istisnaagaasna ma soo gudagaleen idan say mutasil noqonaysaa si kale haddaynu u sheegno marka la sheegaayo tanaaqudka iska hor imanayaan aakhiro gudaheeda inaan geeri lagu dhadhamin waxay liddi ku tahay in aakhiro gudaheeda geeri lagu dhadhamayo adduunyada inaan geeri lagu dhadhaminna waxay ku liddi tahay in adduunyada geeri lagu dhadhamiyey laakiin aakhiro in geeri aan lagu dhadhamin kuma liddi ahaa in adduunyadii geeri lagu dhadhamiyey way kala barbarsan tahay maaha laba shay oo iska hor jeeda marka idan qayd baa maqan qaydkaasi waa maxay shaygu shayga haba la nooc noqdee oo isku noocba ha noqdaane waa in xukunka isaga loo xukumay xukun ku liddiya in loo xukumay waa ina meesha taallo marka almawta waa min jinsi almowt waa min nawci almowt nooca geeriyeed buu ka mid yahay geeridaa hore oo geeri bay soo gudagelaysa laakiin geerida qaydkan wadata oo ah markaisaga aakhiro gudaheeda inay dhacayso geeridii adduunyadu kama mid ahayn si looga reebo oo may soo gudagelin maa bihi kharaja min alkalaami bacdu ma fiihi indaraj almawtata aluulaa miyuu hadalkaa hore soo gudagalay ila maa bihi indaraj baa lagu yidhi laa yaduuquuna fiiha almawta kuma dhadhaminayaan aakhiro gudaheeda wax geeriya intaa haddii lagu aamusi lahaa miyaa laga qaadan lahaa adduunyada inay geeri ku dharmayn waa ku tusin lahayd miyaa la odhan lahaa geeridii adduunyadana waa la nafiyey waayo waxaa la yidhi laa yaduuquuna fiiha almawta haddii intaa lagu aamusi lahaa adduunyada inayna geeri ku dhadhamin miyaa laga garan lahaa nacam walaa laa laa idan istisnaagaas wuxuu noqonayaa walow ka la soo reebayaa min nawci lmustasnaa minhu haba ahaadee munqaic buu noqonaya munqaic ayuu noqonaya waa mafhuum maa filaya sheekhu waxa uhi raximah ullah waxaddu listisnaa'i istisnaaga xadkiisu bimacnaa tacriifkiisa ama mucarifkiisa tacriifinayaa hee maa waa kii ama waa lafdigii kharaja uu baxay bihi lafdiga ku baxay maagaa ku baxay min alkalaami hadalka uu ka baxay ay min alkalaami asaabiq intu ibtidaa'u alghaaya cala asaxiix bacdu maa kii barkii u baxay faacilkii kharaja waa bacdu bacdu maa kii barhkii u baxay bimacnaa qayb ka mida in daraja fiihi soo gudagalay hadalkaa horreeyey soo gudagalay lafdigiisa iyo xukunkiisaba soo gudagalay ka laga bixinaayo oo lafdigiisa iyo xukunkiisaba lagaga saarayo ayaa waxaa la yidhaahdaa istisnaa waana istisnaaga mutasilka la yidhahda wey istisnaagana xaqiiqi iyo majaazi baa loo qaybiyaaye kani waa ka xaqiiqiga ah waana ka takhsiiska keensada ina alinsaana la fii khusr dad oo dhammi waxay ku sugan yihiin kula alinsaan fii khusrin khasaaray ku sugan yihiin ila aladiina aamanuu kuwii rumeeyey mooyaane iyagu khasaare kuma sugna mustasnaa minhugu muxuu ahaa insaanka mustasnaa minhugu lafdigiisu waa insaan xukunkiisuna waa sugnaanshaha uu khasaare ku sugan yahi ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat waxaa laga soo reebay mu'miniintii camalka saalixa iyo sifaatkaa la timi tawaasiga asifaat alarbac cidda ku sifowdaa laga soo reebay iyagu kuma jiraano waxay noqonaysaa khasaare kuma sugna ee khasaare lidkeed bay ku sugan yihiin oo falaax ah marka ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw biasabr waxaa laga saaray lafdigii mustasnaa minhuga oo insaan ah insaankan khasaaraha ku sugana xukunkiisiina waa laga saaro inay khasaare ku sugan yihiin ahoo lidkiisaa loo saaray oo ah inaynay khasaare ku sugnayn ay falaax ku sugan yihiin idan istisnaagaasi wuxuu noqonayaa muttasil walaa munqatic muttasil buu noqonaya waaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub